رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهديه إلى يوم الدين abshajacaanu ku jirnaa weli kitaabu alfaraa'idi waalwasaayaa waxaan qaadanaynaa oo aan gelaynaa kitaabka lagu magacaabo alfaraa'idi waa dhaxalkii iyo walwasaayaa wasaayuhuna waa dardaaranka qofka dhimanaya dardaaranka uu markaa dardaarmo amase had yuusan xanuuq haynin xataa qofku inuu markaa dardaarmi karo oo dardaaran dardaaran la-aanna laguma noolaado dardaarana looma dhinto alwaarihuuna kitaabu lfaraa'idi iyo faraa'idkuna waa dhaxalka wasaayahana waa dardaaranka alwaarihuuna kuwa wax dhaxla oo min arijaali ragga ah cashratun waa toban toban waaye inta wax dhaxasha ee ragga markaa ah alibnu inan baa wax dhaxla wiil wabnulibni wainsafala wabnulibni wiilka wiilkiisa kow waa wiilkaaga alibnu wabnulibni ibniga ibnigiisa wa insafal haba hoos aado haba hooseeya macnaha inankaaga inankiisa inankiisi inankiisi wain insafala waa sidaa waalabbu aabbihii waaye waaljaddu wa awowgii wa incala haba koreeyo aabba aabbihiisa jad la dhahaa aabbihiis kale aabbihiis kale wa in calaa korba ha aado waalakhu walaalkaa wax dhaxla wabnu lakhi wanol akhi walaalka wiilkii wain taraakhaa haba dabco wain taraaqa macnaha haba fogaada oo haba sii jilco ama ha sii fogaadee waxbuu markaa dhaxlayaa wain taraakha waalcammu waa adeerka wabnulcammi waa adeerka inankiisa wain tabaacada haba fogaado min tabaacada kiisii kiisii kase kiisii kale kiisii kale macnaha waa in tabaacadaa haba sii fogaado asagana waxbuu dhaxlayaa wazawju zawjkaa dhaxla waa ragga tobanka aan sheegaynay waalmawlaa mawlihii waa sayidkii almuctiqu xoreeyey marka tobankaa waa tobanka rijaal ahaan oo waarifiintae markaa wax dhaxla waalwaarihaatu kuwa wax dhaxla oo min annisaa'i haweenka kamida ama dumarkana sabcun waa toddobo albintu waa gabadhaada ama gabadha wa bintu libni inanka gabadhiisa waalummu hooyada waaljaddatu ayeeyada waalukhtu walaasha waasawjatu zawjada iyo waalmawlaatu almuctiqatu ee muctiqada ah sayidada markaa wax xoraysay ayadana waxbay markaa dhexlaysaa waman mid laa yasqutu aan dhexlaynin bixaalin sinaba dad waxaa jira sidoodaba indheh waman laa yasqutu bixaalin sinaba uma dhacaan khamsatun shan waaye dad waxaa jira mararka gobol kamida ah dhaxalka soo gala marna ka baxa meesha oo saqad ahoo la rido oo la tuuro dad xijaaba waxaa la sheegayaa marka dad waxaa jira sidoodaba aan la tuuri karin la xijaabi karin lana hor istaagi karin khamsatun shan waayo ayaguna alzawjaani waa labada zawj ninki iyo naagtiisa waalabawaani waa labada aabe ahooyo aabe wa waladu sulbi iyo cunuga dhabarka ah cunuga adiga aad dhashay oo dhabarkaaga ka yimid azawjana marka la islama dhaxlayaan oo ninka iyo naagtiisa qof unbaa markaa dhintay qofka kale wax dhaxlaaya ama ninka wax dhaxlaya naagtibaa dhimatay ama ninkiibaa dhintoo naagti dhalaysaa mar kasta lama lama lama ma dhacaan oo lama rido waxna way dhaxlayaan madba midkiisuu dhaxlayaa waa labada aabe hooye aabe waa labada waalid iyo wa waladu sulbi waladka dhabarka ahaaday oo canuga adiga aada markaa dhashay waman laa yariu qofkaan wax dhexlaynin bixaalin sinaba dad waxaa jira sidoodaba aan wax dhaxlin sabcatun waa toddoba alcabdu waa adoonka waalmudabbaru waa addoonkii la dibdhigay wa ummadi wa umulwalad umulwalad waxaa la yidhaahdaa kulli waa addoomo wa lwaladi waa ninka addoontiisa laakiin urbay u qaaday ama ilmay u dhashay waalmukaatabu mukaatabkuna waa iska addoono waaladiina yabtaquuna alkitaaba mimaa malakat aymaanukum fakaatibuuhum waa dadku ilaah yidhi waa mukaataboo wuxuu rabaa in la xoreeyo oo wixii lagu xorayn lahaa ayuu soo shaqaynayaa wuu keenayaa mukaatab baa la yidhaahdaa waalqaatilu gacanku dhiiglaha ninka qaatilkana wax ma dhaxlo sidiisaba qofka uu dhaxalkiisu leeyahay haddii uu dilo dhaxalka waa laga bixina asaga sababta waxaa loo yeelayna waa xikmad cajiib badan waayo qof hantiilo ah baa jira dhaxalkiisaad leedahay waa dhararsatay kan maba dhimanooyaba yele maba dhiman waa soo nool subax waa soo kaca habeenkii waa socdaa maalintii waa kana adigana waxay kaa taagan tahay goormee e, dhaxalkiisa helaysaa markii dambe waxaa nafta iyo shaytaan kuu tusinayaan war ka takhalus asagoo dhanba soo istaagaysaa qofkii baa dishay qofkii haddii aad dishay oo dhexalkiisa aada lahayd qaatil gacanku dhiila ah baa tahay dhaxal ma lihid haddii la siin lahaa qof kasta qofku dhararsadaba toni bu calooshka geeli lahaa sooma uu dili lahaa marka qaatilkuna wax ma dhaxlo waalmurtadu murtadka waa qofka diinka ka ridoobay wa ahlu milatayni laba diin ehelkooda ahlu milatayn marka la leeyahayna waxaa laga wadaa diinta islaamka iyo diin kale dad markaa kala haystaa amaa dadka ahlu milateenka islaamka aan ahayn yahuudi yahuudi nasraani yahuudi wax noocaasoo kale hadday yihiin waa gooni laakiin diinta islaamka qof haystaa qof diin kala haystaa isana markaa ma dhexlahayo oo qof dhexlaaya markaa ma aha wa aqrabu lcasabaati casabaadka dad waxaa jira casabaad lagu magacaabo casaba ahaan wax u dhexla dadkaas ayaguna casabada wax u dhaxla kan ugu dhow ayuu tilmaamayaa wa aqrabu lcasabaati ilaa marka dhaxalka la qayb dadna sitosay dhaxalka u leeyihiin oo ayaga ayuu ilaahay u farad yeelo dadka noocaasa wax xajibi kara wax celin kara intaba markaa ma jiro sidaa darteed dadka xaaladoodu saa ay tahay meel bay waxooda u saaran yihiin casabada marka la leeyahay waa dad yimid oo qaraabo ahaan wax ku dhaxla ayaga matalan haddii dhaxalkii la qaybiyey dad baa jira soo geli karaa casaba ahaan bay markaa wax u dhaxlaan baa la yidhaahdaayo waa dhowaasho sida ay usugu dhow yihiin qaraabo ahaan waay alibnu inankaa u dhow wiilka uma ibnuhu kadibna canugiisa saas isugu xigaan macnaha aqrabu casabaad buu tilmaamayaa qaraabada sida ay usoo kala dhow yihiin alibnu waa wiilka uma ibnuhu kabacna waa wiilkiisa uma alabu haddana aabbihii waay uma abuuhu waa aabbaha aabbihii uma alakhu kadibna walaal baa imaanaya oo ku xiga walaalkaas waa inuu lilabi walum ahaadaa hooyo iyo aabbi inay isku yihiin isagana casabii qaraabo wax wuu ku dhaxlayaa uma alakhu kadibna walaal oo lilabi aabba xaggiisa ka yimid walaalka aabbaha xaggiisa ka yimid waxaa ka dhow walaalka hore iyo aabba aada isla tihiin uma alakhu lilabbi waalum uma alakhu lilabbi kan aabbaha keligii ayaa ku xiga uma ibnu lakhi abi waalum haddana ibnulakh maxaa loola jeedaa waa walaalka wiilkiisa ibnulakhi akhka ama walaalka wiilkiisa oo lilabbi waalum ah iskoo isku aabe uma ibnu lakhi lilab baa ku xiga marka oo mar walba ab wal ayaa laga hormariyaa abka keligii iyo aabbaha keligii uma kadib waxaa ku xig soo dhowaanaya alcamu adeerka calaa haada tartiibi inuu tartiibtaa wata asagana tartiibta maxaa loola jeedaa waa adeerkii lilab walum ah lilab walum uma kabacdi ibnuhu wiilkiisa ayaa ku xiga faidaa cudimat hadday go'do oo ay dhammaadaan alcasabaatu casabaadkii kuwii qaraabanimo wax ku dhexlaya hadday dhammaadaan falmawlaa mawlihii baa gelaya meesha waa sayidkii almuctiqu ee xoreeyey qofkaa dhinta hadduu addoon ahaa kii xoreeyey ayaa haddana imaanaya waalfuruudu fardiyaasha waa qadaradii almadkuuratu la xusay fii kitaabi illaahi tacaala ilaahay kitaabkiisa lagu xusay sittatun waa lix lix hab baa wax loo dhaxlaa macnaha walfuruudu almadkuura fardiyaalka iyo qadarka wax loo qaybiyo dhaxalka almadkuuratu ee la xusay fii kitaabillahi tacaala ilaaha sarreeya kitaabkiisa sittatun waa lix lix si baa wax loo dhaxlaa kow annisf waa in nus wax lagu dhaxlo wاrubucu rubuc in wax lagu dhaxlo nisku waa xoolaha barkii rubuc waa afar meel meel ka mid ah wاthumunu thumun in lagu dhaxlo waa sideed meelood meel wthuluthaani eh, thuluthaanna waa saddex meelood laba meel baa la yidhaahdaa in wax lagu dhaxlo wthuluthu thuluth in wax lagu dhaxlo waa saddex meelood meel iyo wasudus sudus hab lixdaasi ayuu qur-aanku tilmaamay sunnaduna ay tilmaantay in wax lagu dhaxlo qadarada la qaadanayaa loola jeedaa furuudka waa qadarka ama qaybta ama inta go-an ee qofka la siiyo ama waa in nis wax lagu dhaxlo waa rubuc in wax lagu dhaxlo thumun in wax lagu dhaxlo thuluthaan in lagu dhaxlo thuluth in lagu dhaxlo iyo talixaad wasudusu lix markaa ah fa nisfu nus wax ku dhaxla fa nisfu nisku fardu khamsatin shan qofood faradkoodii way qadarkooda nus waxaa shan qofood albinti gabar baa wax ku dhaxasha wa binti inanka gabadhiisa wax ku dhaxasha idan faradad hadday keliyowdo waa bishardi gabadha markay wax dhexlayso iyo inanka inankiis markuu wax dhalaa inantiis markay wax dhexlayso in qof ka sokeeya uusan markaa jirin fain kaanat waaxidatan falaha nis sida ilahi tilmaamay subxaana watacaala haddii gabadha meydka uu ka tegay keligeed ay tahay masay wax ku dhexlaysaa albinti wa binti libnina saasoo kale waa goorme idanfaradad walaal baa jira amase wax kalaa jira xaaladaa ma jirto waa in keligood ay yihiin yaa wax kale wax ku dhaxla waluktu walaalbaa wax ku dhaxasha ukhtadaasoo min alabbi waalummi aabba iyo hooyo ay wada dhaleen adi nus waxay wax ku dhexlaysaa nus sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala nisbay qaadaysaa waa ukhtada meydka uu ka tegay walaashii hooyo iyo aabbana ay markaa isku yihiin walukhtu min alabbi baa ku xigta haddana walaa aabba keligii uu dhalay wazawji zawjkana wax nus idaa lam yakun laha walad haddaysan xaaskii dhimatay ee ninkaa ka dhimatay aysan owlaad lahayn ama asaga kuwa ay u dhashay ama nin kale kuwa ay u dhashay labadaba haddaysan jirin ninku nus wax ku dhaxlaa waa sida ilaahay uu yidhi subxaana watacaala walakum nisfu maa taraka aswaajikum xaasaskiina waxay ka tagaan nus baad leedihiin waa goorme in lam yakun laha walad haddaysan owlaad lahayn taasna waxaa wax ku dhaxla qadarkaa lasoo tilmaamay niska waaye shantaa qofood ayaana wax ku dhaxashaa wاrubucu rubuc fardu اثnain waa qadarka laba laba qofood laba qof bas baa wax ku dhaxasha rubaca الزawji nin ayaa wax ku dhaxla waa ninka maca alwaladi hadday walad micigiisa yihiin oo walad اlibni ama ibniga walad uu markaa dhalay wiilkiisa owlaad uu dhalay zawjka nus wuxuu wax ku dhaxlayaa rubac haddii xaaska dhimatay ay owlaad leedahay sida ilaah uu tilmaamay subxaana wa tacaala fain lam yakun lahaa walad falakum rubuc rubuc baad leedihiin buu dhaha ilah subxaana wa tacaala wahwa rubucu lizawjati zawjad baa wax ku dhaxasha iwazawjaati xaasas badan waa goormee maca cadami lwaladi walad haddii la waayo ilmo ow walad libni ama inanka waladkiisa haddii la waayo zawjada ama xaaska waxay wax ku dhaxashaa haddii ilmo uusan dhalin ninkii ka dhintay rubuc bay wax ku dhaxlaysaa walahunna rubuc sida ilah tilmaam subxaana wa tacaala dumarku afar meelood meel bay leeyihiin walahunna rubucu mima taraktum wixi aad ka tagteen waa goorme in lam yakun lakum walad haddaadan owlaad lahayn afar bay wax ku dhaxlaysaa haddii ninka dhintay owlaad uu leeyahay xaasaskii uu ka tegay way fogaanayaan way imaan doonaan um iyo meelahaasaa markaa la geyn doonaa laakiin haddii ninku dhinto xaaska uu ka tago ama hala ahaato naadaano rubuc bay markaa wadaagayaan haddii ilmo aysan markaa jirin waaye marka labadaa keliya ayaa rubuc markaa wax ku dhaxla azawj oo maca alwaladi walad uu la jiro oo walad ilibni uu la jiro eh, eh, uu la jira macnaha haa wahuwa waa rubucu lizawjati zawjad baa wax ku dhaxasha waa hal xaas hadday tahay wazawjaati iyo zawjaad hadday yihiin xaasas badan goormeer way wax ku dhaxlayaan maca cadmi lwaladi haddaysan owlaad jirin ama haddii la waayo micigeeda aw walad libni haddii la waayo wthumunu humunku fardun waa fard azawjad buu u yahay iwالزawjaat maca alwaladi ow walad اlibni hadday markaa joogaan fumun waa sideed meelood meel waxaa wax ku dhaxla nin dhintay naagtiisana uu ka tegey ama zawjaad oo ah xaasas humun bay wax ku dhaxlayaan waa haddii ilmo ay jiraan haddaysan ilmo jirin maxaan soo tilmaanay waxay wax ku dhaxlayaan ee waxay wax ku dhaxlayaan rubuc haddii owlaad aysan jirin waa haddii owlaad ay jiraan amase mataqaana eh, naakale ha dhasho ama iida ha dhashee zawjada ama zawjaadka welad haddii la helo ama la helo ibnulwalad ayagu thumun bay markaa wax ku dhexlayaan sideed meelood meel wthuluthaani thuluthaan waxaa la yidhaahdaa waa saddex meelood laba meel saddex meelood laba meel waxaa ku dhaxla waa fardu arbacatin waa afar qiyaastooda ama qadarkooda albintayni laba gabdhood wa banaati libni wiilka gabdhihiisa waalukhtayni laba gabdhood oo min alabbi waalum ah iyo waalukhtayni oo min alabbi afartaas wax ku dhaxla albintayn laba gabdhood markay hamad keliya tahay maxaan soo tilmaanay wain kaanad waaxidatan falhamis wain eh, kaanat atnatayn hadday yihiinna falahuma huluthaani sidii ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala huluthaan iyo markaa wax ku dhexlaayaan waa waa bintain waa laba gabdhood wa banaati ibnina waxbay ku dhexlayaan wiilka gabdhihii uu dhalay maydka uu dhintay inankiisa banaadkii uu dhalay waluktayni laba gabdhood oo min alabbi waalumna waxbay ku dhexlaan wlukhtayni oo min alabina uluaan bay marka wax ku dhexlayaan wuluu ulukuna waa saddex meelood hal meel baa loola jeedaa uluaan waa saddex meelood laba meel ulukuna waa saddex meelood hal meel waaye fardu ithnayni waa laba faradkooda ayagana oo ulu waxaa wax ku dhaxlaa laba qofood qadarkoodii waay lilum hooya wax ku dhaxasha idaa lam tuxjab haddaan la xijaabin haddaan la hor istaagin mar baa qofku wuxuu qaadan lahaa haddii wax kale la helo waxay qaadan lahayn bay dib u dhigayaan xijaab noocaas oo kale ah haddaan lagu samaynin wahwa hulufku lilithnayni laba wax ku dhaxla iyo fasaaciddaa wixii ka badan oo min alkhwati walaala ah wlakhawaati min alikhwati walaalo wiilal ah waalakhawaati iyo gabdho walaalo ahoo min waladi lum xaggooda ka yimid waa min walad ilum waxaa loola jeedaa cunug ama qof ama walad aada isku hooyo tihiin dhanka hooyo keliya ka yimid taasaa laga wadaa marka lilum hooy waxbay ku dhaxlaysaa uludka idaa lam tuxjab haddaan la xijaabin oo aan la hor istaagin وهو ulufku lilihnayni labuu u sugnaaday iyo fasaacida wixii ka badanba ulu bay wax ku dhexlayaan wain kaana fawqa natayni hadday yihiin laba wixii ka badan ulu bay markaa qaadanayaan oo min alkhwati walaalana waxbay ku dhexla wiilal ah walakhawaati iyo kuwa walaalo gabdho ah kuwaana waxbay ku dhexlayaan wain أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل waaxid minhum الثulث واlأkhawaaت waxbay ku dhexlayaan gabdho walaalo ah min waladi اlأm oo hooyo xaggeeda markaa ka yimid midda ugu dambaysa waa sudus wاsudusu sudusku fardu sabcatin suduskaa ugu badan lix meelood meel toddoba faradkoodii waaye ama fardigii loogu talagalay iyo qeybtoodii lilummi hooyo wax ku dhaxasha sudus maca alwaladi walad haddii uu jiro ow waladi libni haddii uu jiro inanka wiil eh, uu dhalay aw ithnayni ama laba iyo fasaacida wixii ka badan oo min alikhwati walakhwaadna sudus bay markaa wax ku dhaxlayaan wahwa sudusku liljaddati ayay wax ku dhaxasha cinda cadami alom hooyo haddii la waayo walibinti ibni waxbay ku dhexlaysaa wiilka gabar uu dhalay maca binti sulbi hadday micigeedu tahay dhabarka gabartii gabadhii dhabarka macnaha dhabarka waa qofka asaga uu dhalay gabar asaga uu dhalay ayaa loola jeedaa waa binti sulbi wahuwa sudusku lilukti walaal baa wax ku dhaxasha min alabbi aabba xaggiisa ka yimid maca alukti hadday jirto oo min alabbi waalum hooyo iyo aabbo ay markaa yihiin macnaha lilkhti oo min alabbi uu dhalay maca alkhti waxaa jirta ukhto oo min alabbi waalum ayuuna sudus bay marka wax ku dhexlahayaan wahuwa sudusku fardulabbi waa aabbaha qadarkiisa asna waxbuu ku dhexlaa maca alwaladi haddii micigiisa walad uu yahayo meydka uu dhalay walad uu leeyahay ow walad ilibni ama inanka wiilka walad uu markaa leeyahay wa fardu wa fardu ljaddi cinda cadmi alabbi waa farad oo awowga aljad cinda cadmi alabbi sidus wax ku dhaxla asagana waa mar alaal marka aabba la waayo awowna uu meesha jiro sudus wax ku dhaxlaa wahwa sudusku lilwaaxidi min walad um hal qof baa wax ku dhaxla ama lilwaaxid oo min waladi lum hooyada qofkeeda markaa ah macnaha qofka oo isku hooyaha aad tihiin waladul um kaasaa markaa loola jeedaa oo ilaahay uu tilmaamay subxaana watacaala marka lixdaa hab ayaa wax loo dhaxlaa lixdaa habna dadkaasaa wax ku dhaxla suduskoo toddoba qofood ah huludka oo laba ah thuluthaan oo afar ah ee thumun oo hal qof ah ruba ee laba qofood iyo nus oo ah shantaa qofood ayaa markaa wax ku dhaxasha marka lixdaas siyaad uu qur-aanku u kala qaybiyey dhaxalka macnaa yuusiikum allahu fii awlaadikum iyo walaku nisfu maa taraka aswaajikum intaa lixdaa habbay markaa tilmaamayaan ayadoo badan yay aayaduhu tilmaameen laakiin kutubta dhaxalka yaa markaa lagu kala qaybiyey oo markaa lagu kala tilmaamay wasudus aan kusoo celina suduska farcun waa qeyb ama qadar sabcatin todoba qofood qadarkooda kow lilummi waa hooya wax ku dhaxasha maca alwaladi haddii walad micigeedu yahay meydku uu dhalay oo walad ama inanka walad uu dhalay aw ithnayni ama labo ayaa wax ku dhaxla iyo fasaacida wixii ka badan fasaacidan oo min alikhwati wilal walaalo ah iyo walakhawaati gabdho walaalo ah hadday markaa jiraan wahwa sudusku liljaddati jaddada waxbay ku dhaxashaa waa ayeeyada cinda cadami l'um waa haddii hooyo la waayo agteeda walibinti libni inanka gabadhiisa maca binti sulbi macnaha walibinti libni inanka gabarta uu dhalay manaa wiilkaaga gabadha uu dhalay waxbay ku dhaxashaa sudus waa goormee maca binti sulbi haddii ay jirto micigeeda ay tahay gabar meydka asaga uu dhalayoo sulbigiisa ka ahaatay wahwa isagu lilukti buu u sugnaaday walaan oo min alabbi aabba xaggiisa ah maca alukti min alabbi waalum hadday markaa jirto ukhto isku hooy isku aabba markaa leeyahay ayna sudus bay wahwa faradu labbi wahwa sudusku fardulabbi aabbaa faradkiisii waaye iyo qeybtiisii waxuu ku dhaxlo maca alwaladi walad hadduu jiro aw walad alibni ama inanka walad uu dhalay uu markaa jiro wa farduljaddu wa farduljaddu waay waa abowg fardigiisa ama qaybtiisa sudus buu wax dhaxlaa waa cinda cadami alab waa haddii aabba uusan jirin ama aabba la waayo wa huwa lilwaaxidi min waladi alummi taana wuxuu noqonayaa waaxid ama hal qofoodoo min waladi alum hooyo ilmaheeda xaggooda ka ahaadoo isku hooyo isku aabba aysan markaa ahayn marka waxaa jirta waxyaabo lagu magacaabo waxyaabo lagu magacaabo dhicitaan macnaha hoos baa loo soo ridayaa dadka gobolka mid ah meel badan ayagoo qaadan laab baa hoos loo soo waxaynayaa matalan ayeeyooyin hadii eh, ayeeyooyinka waa la ridayaa haddii hooyo joogto awowayaalku way baxayaan haddii aabba uu joogo waxyaaba noocaas oo kale ah taana markaa way jirtaa laakiin casharada dambe noogu imaanayaan meeshaa inoo joogto wabilaahi towfiiq wallahu subxaanahu watacaala aclam